alxamdu lilahi rab اlcaalamiin slى اllah wslm wbaaraka clى nabiyina mxamedi wclى alihi wصaxbihi ajmaciin subxaanaka laa cilma lana ila ma calamtana inaka anta alcaliim اlxakiim allahuma climna ma yanfacuna wanfacna bima calamtana wzidna cilma whuda ama bacd ilaahay subxaanaه wa tacaala waxaan ka baryaynaa kulankeena inuu ka dhigo kulan barakeysan allana subxaanaه wa tacaala naxariistiisa uu kusoo dejiyo ilaahay subxaana wa tacaala waxaan ka baryayaa carabkayga qalbigayga inuu ku sugo kelimada xaqa ah ilaahayna subxaana wa tacaala qalbigiina iyo dhegihiinaba u furo nagana dhigo kuwa hadalka dhegeysta kiisa wanaagsanna raaca aladiina yastamicuuna alqowla fayatabicuuna axsana ulaaika aladiina hadaahum allah wa ulaaika hum ulu lalbaab <clears throat> intaa kadib walaalayaal waa markii labaad oo aan idinku soo booqanayo magaaladan jiisan ilaahay subxaanahu watacaala iimaankiina iyo islaamkiina iyo diintiina ay idinku xifdiyo ilaahay subxaanahu wa watacaala waxaan ka baryayaa eh, kitaabkiisa kariimka ah ee qur-aanka kariimka ah iyo diinta islaamka kuwa ku dheganaada ee haysta ee ku dhinta ee lagu soo saaro yowma alqiyaama inuu ilaahay subxaanahu watacaala naga dhigo rabbi subxaanahu watacaala waxaa ugu qaalisan oo insaankan uu siiyey bacda khalqihi abuurkiisa kadib alle subxaanahu watacaala abuuray waxa weeye diinta iyo hanuunka ilaahay subxaanahu watacaala uu siiye aladi acطaa kula shayin khalqahu huma hada wax walba abuurkooda rabbi subxaanahu watacaala ayaa iska leh oo abuuray khalqiga oo dhan isagaana alle subxaanahu wa tacaala hanuuniyaho ku hanuuniya siday u noolaan lahaayeen sida maslaxadoodu tahay insi iyo jinni xayawaan iyo cayayaan dhammaanba ilaahay subxaanahu wa ayaa risiqooda iyo hanuunkoodaba gacanta ku haya alle subxaanahu watacaala diinta ilaahay subxaanahu wa tacaala una waa diintii ugu wanaagsanayd waa khayr ddiin ilaahay raalli nooga noqday waraditu lakum lislaama diina ilaahay subxaanahu watacaala diintan islaamka ayuu nooga raali noqday waana noo dhamaystiray alyowma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu calaykum nicmati waradiitu lakum lislaama diinan markaa saddex arrin oo waaweyn buu ilaahay subxaanahu watacaala na siiyey oo galladihiisa iyo nicmooyinkiisa ka mid a maalinta koowaad ilaahay diin dhammaystiran oo kaamil ah waxba naaqus aanu ka ahayn wax walba oo khayr adduun iyo khayr aakhira ah ilaahay subxaanahu watacaala u geliyey akmaltu lakum diinakum diintu waa kaamil naqsi ma leh laakiin dadka qaarkood waa laga yaabaa inaanay garan diinta kaamilka ah ama aqoon darradooda ama aqoon la-aantooda ayaan aqoonta u lahayn diintaas inay tusiso inay naaqis tahay oo wax ka maqan yihiin sida marmarka qaarkood aynu ka maqalno dadka qaarkiis inaguma filna diinta oo nolosheenna kuma filna waxyaalaha qaarkood ma soo gelayso ma maaragtay kaafinayso kama hadlayso diintu arrimahaas ma gasho iyo hadallo lamid a ah oo ay maqalno waxay kasoo horjeedaa diintu waa idiin dhamaystiray waa dhamaystiran tahay waa diin dhamaystiran kaamil ah adduun iyo aakhiraba ilaahay subxaanahu watacaala ku dhamaystiray wixii loo baahna laakiin waa in la barto oo la aqoonsado midda labaadna ilaahay subxaanahu wa tacaala diintaas nicmadii buu noogu dhamaystiray alleh subxaanahu wa tacaala yani iyadoo dhan waa nicmo iyo khayr iyo barako raacitaankeedu waa barako waa maslaxo waa hanuun waa toosnaan ka leexashadeeduna waa dhibaato oo nicmadaas bay kasoo horjeedaa haddii laga leexdo waa qof aan nicmadaas nasiib ku lahayn wa atmamtu calaykum nicmatii diinta dhamaystirkeeda la socotaa nicmada dhamaystirkeeda wa radiitu lakum alislaama diinan diinta islaamka ayaa ilaahay subxaana wa tacala nooga raali noqday waana diintii nebiyadii soo taxnaa min ladun aadam kasoo bilow ilaa nebiyina muxamed caleyhi salaatu wasalaam wix nebiye uu soo diray ilaahay subxaanah wa tacaala uu alle subxaanah wa tacaala la soo diray sharca lakum min addiini maa wasaa bihi nuux waladii awxaynaa ilayk wamaa wasaynaa bihi ibraahima wa muusa wa ciisa shantii nabi iyo nebiyada ululcasmiga ugu waaweynaa wey rasaa'ilkood an aqiimu ddiina walaa tatafaraquu fiih diintaas ilaahay subxaana watacaala sii tawxiidka ah istaajiya oo ah, isku khilaafin nebi ibraahim sidaas uu dardaarmay duriyadiisii wawasaa biha ibraahimu baniih wa yacquub ya baniya ina allaha اstafaa lakum اddiin falaa tamuutunna ila wa antum muslimuun diintaas islaamka ayuu ilaahay idinka dhaqday iyada idinkoon haysan ha dhimaninoo geeridu iyo idinku iman waa dardaarankii ilaahay subxana wa tacala u siiyey dadka muminiinta muslimiinta yaa ayuha aladiina aamanuu itaquu llaha xaqa tuqaatihi walaa tamuutuna ilaa waantum muslimuun marka kow walaalayaal dardaaranka waxa weeye isu dardaarmayno oo had iyo jeer aan isku waaninayno is xasuusinayno diintii ugu wanaagsanayd oo ilaahay subxaana wa tacaala u nasi nicmadii ilaahay subxaana wa tacaala uu noogu dhamaystiray yaynaan ka noqon yaynaan diidin iyo ka leexan aan ku fara adayno aan ku fara adayno diintiina maxay tahay waxaa caddeeyey qur-aanka iyo sunnada diintu waxay tahay yah oo nebigu calayhi salatu salaam markuu yiri jibriil baa idin yimi oo diintiini idin idin baro xadiiska dheer diintiini yucalimukum diinakum maxay ahayd jibriil waxyaaluhu weydiiyey wuxuu weydiiyey mal islaam islaamku muxuu yahay wuxuu islaam an tashhad an laa ilaha ila allah ana maxameda rasuullah tuqiima asalaa tu'ti zakaa watusuumu ramadaan wataxuju lbeyt arkaantii shantaad qaala sadaqta diintii waa taas islaam waa kaa birnii can اliimaan qaala aliimaan an tu'mina biاllahi wamalaa'ikatihi wakutubihi warusulihi walyowmi اlaakhir wabilqadri khayrihi wa sharihi arkaanti lixda ayad iimaanka tirar ku taagnaa u tiri qaala sadaqta akhbirnii can اlixsaan qaala alixsaan an tacbud allaha kaanaka taraahu fain lam takun taraahu fainahu yaraaka kaasna waa isaanka darajada saddex darajo wey taas inaynu ku far adeygno haysano diintaas sidaa wacdo arkaanteeda tiirarkeeda ay cad yihiin tiirarkaas in lagaa helo wey si islaamkaaga saxiix cunow islaamkaaga u saxsanaado waa inaad tiirarkaas ku taagantay taas marka dardaaran koowaad wey walaalayaal yay marna ina gelin marnana shaydaanku uyan inoo waxyoon ama inagu waaswaasi ah inagu waswaasin in wax ka dhiman yihiin in adduun kale la gaaray in caqli kale la gaaray in maaragtay adduun ilbaxay in maaragtay eh, cilmi badan la gaaray bani aadamku inuu koray in jaamacado iyo culuum iyo waxaas iyaga dhistay kaanamaa diinta allaha soo dejiyay aanu waxaa ogeyn oo aqoon u lahayn oo aanu ogeyn wixii imaanayey iyo khalqigu wuxuu u baahnaan lahaa markay qarniya joogaan iyo aakhilqan waa tuhmo ilaahay subxaana wa tacaala la tuhmayo si dadban oo leeyahay ilaahay waxaa ma ogeyn saas darteed diinta marka waa in dhamaystiro waxyaalo badan oo diinta aan ku jirin baa loo baahan yahay dibadaha in laga keeno meelo kale laga keeno ya dadka qaarkiisay ku hadaqaan aqoonta aan ulahayn diin oo jahli u hayo qofkuna waxa weeye jahliga ugu xumi oo ay ka magan galeen ilaahay subxaanahu watacaala nebiyadii waa jahlu diin aljahlu biddiin jahliga ilaahay xaggiisa kaa gala iyo xaqiisa waa jaahilnimada ugu weyn waxaa laga yaabaa qofku inuu brofesor weyn dadku say u yaqaanaan u noqdo laakiin uu jaahil ka noqdo diintiisi jaahil u ka noqdo marka caalim bidunyaa jaahil bilaakhir noqonaya jaahil marka waa tii nebiyadu ilaahay ay ka magan galeen ilaahu an ilaahu jaahil ilaahu jaahil hayga dhig ilaahu jaahilnimo jaahilnimo ayaan kaa magan galnay ya fiiri meelaha jahliga kusoo arooray fiiri qur-aan kariimkaa meelaha jah jahliga ama sunnada ay kusoo aroortay jah fiiri nabiy llaahi nuux calayhi salaam markii uu wiilkiisi u yeeray inuu iimaanka soo galo oo soo raaco oo uu diiday qaala sa-aawi ilaa jabani yacsimunii min almaai buurtaan korayaa oo biyaha iyo daadkan iyo duufaantan aan kaga badbaadihaya aabiisu u sheegay wuxuu yii laa caasima alyawma min amri illaahi war doqon yahow maanta <laughs> ya cid aan ilaahay ahayna ku badbaadin kartaa ma jirto laa buur walaa beri laa caasima alyowma min amri illaahi ilaa man raxim odaga hadalkiisa fiiri a wiilkan hadalkiisa eg wiilku wuxuu isleeyahay markaa isagu nin wax og oo wax garanaya markaasuu yihi sa-aawi ilaa jabani yacsimunii min almaai a wuxuu ujeediyay leannahu jaahil wuxuu ka yahay ilaahay subxaanahu watacaala jaahil wuxuu ka yahay awoodda ilaahay subxana wa tacaala markaa nebigii calayhi salaam nuuxa wiilkii waa kii qaraqmay xoogaa waxa qaaday caatifadii yacni caatifadii aabbanimada ayaa qaaday markaasuu yihi rabbi ina bnii min ahlii wa ina wacdaka alxaq lanu ilaahay baa u ballan qaaday oo wuxuu yihi adiga iyo ehelkaaga waa ku badbaadineynaa ya adiga iyo ehelkaaga waan ku badbaadinaynaa marka ballantii ayuu ilaahay weydiisto wuxuu yihi ilaahow waataad ii ballan anigii ehelkayga inaana badbaadinayso wiilkayguna ehelkaygiibuu kamid yahay waa loo saxay marka macnii waa loo saxay ehelnimada haddii diin ay idinkala goysay ehelnimo uma harin bal diin hadday idinkala saartay ehelnimo uma harin walow wiilkaagii waayo isku meel ma gelaysaan isku dariiqna ma tihiin ha adaa dhalay laakiin isku dariiqi ma tihin isku waddo ma tihidiin isku masiir iyo isku cirib ma tihin a ah. ya nuh inahu laysa min ahlik inahu camal gayru saalix falaa tasأalni ma laysa laka bihi cilm inii aciduka an takuna min aljaahili ninkaa waanin baa leeyihi inaad kuwa jaahiliin tahay oo aan kala garanayn yaa ehela iyo yaan ehelahayn aadan noqon oo aadan ku dayan ka cudur daartay ilaahay buuna towbad weydiistay ilaahay buu towbad weydiistay halkaa jahligu markaa markaad kala garan weydo miisaanka ilaahay dhigay oo dadka iyo xiriirkooda iyo nidaamkooda adduunkooda iyo aakhiradooda nidaamka uu u dejiyey iyo qawaaniinta kale xukumaysa haddaadan aqoon cilmiga ulahayn oo diineed jaahil baad noqonaysa walow aada kutubta adduunka iyo jaamacadaha adduunka kad kasoo baxdo nabiy muusa calayhi salaam qowmkiisi reer bani iil baa ilaahay usoo diray kitaab towreetna ilaahay uu kusoo dejiyey a oo wax walba ilaahay ugu qoray ya alwaaxdii ilaahay subxaanahu watacaala ugu qoray wakatabnaa lahu fi lalwaaxi min kuli shayin mawcidatan ya wa tafsiila likuli shay fakhudhaa biquwati waamur qowmaka yaakhuduu biaxsaniha sa uriikum daara alfaasiqiin waad arki doontaan kuwa ilaahay macsidiisa maray oo ka baxay adinku adigay qoomkaagu qaata kitaabkan baa layihi xoog ku qaata si quwad ah u qabsada marka nabiy llaahi muusa calayhi salaam qoomkiisaas ilaahay usoo diray ee reer bani israaeil waxay ahayd niman cinaad badan cinaad badan oo kufri badan oo juxuud badan oo inkiraad badan sida qur-aanka nooga sheekeynayo waxay ahayd niman dhib badan oo xataa marka ay isaga la hadlayaan iyaga oo rumeeyey oo ilaahay subxaanahu watacaala nebigaas usoo diray in badanoo ka mid ay rumeeyeen ayaa haddana iimaankoodaas aanu daacadnimo ahayn markay la hadlayaan waxay odhanayaan rabbigaa noo weydii rabbigaa muxuu ku yiri rabbigaa oraya rabbigeen yaga ilaaheenna muxuu noo soo diray muxuu noo soo diray ma oranayaan rabbigaabi kaanama isaga keligiis ay ku qaasta ay diinta ya in allaha yaamurukum an tadbaxuu baqara qaluu atatakhidunaa huzuwa qaala acuudu biاllahi an akuna min aljaahiliin ila jaahiliinta istihzaa iyo ilaahay subxaana wa tacala isu been fariimaan ama waxaan ilaahay subxaana wa tacaala amri sameeyaan waxaa sameya waa jaahiliinta maaha qof aqoon ilaahay uleh wuxuu sameeya ilahay buu ka magan galay marka markaasay waxay ku leeyihiin qaal udcu lanaa rabaka yubayin lanaa ma hiya udcu lanaa rabaka yubayin lana ma hiya markaa waad aragteen oo sheekadooda ka dheegsantihiin jaahilnima wey nabiy llaahi yuusuf calayhi salaam markii uu masr yimi haweeneydii gurigiisa uu joogay ayaa shukaansatay kadibna way ku guulaysan weydey waxaad ogtihiin wastabaqa albaaba waqadat qamiisahu min duburin waalfa yaa sayida halada albaab siyaakadii waad ogeydeen waa la socoteen dumarkii kaleeto oo magaalada ayaa iyaguna wiilkii damcay quruxda badnaa markay arkeen gacmahay jareen mindiyahay isku isku gooyeen ya qalbigii iyo wadnihii baaba ka tegey fitno ayuu meesha ka baqay inay kasoo gaarto dumarkaas marka ilaahiis wuxuu weydiistay fitnada dumarkaas kasoo socota xabsiga inuu ka doorbidayo in la xiro maxaa dhahay diintiisa uga muhiimsan diinta ayaa ka muhiimsan rabbi asijnu axabu ilaya mima yadcuunanii ilay waxay dumarkan ila doonayaan oo ila maagan yihiin xabsiga ayaa iiga wanaagsan oo aan rabbigay ku caabudi karo fitnadana aan kaga fogaado dumarkan iyo zino iyo xumaan iyo fitno wailaa tasrif canii kaydahuna asbu ilayhina waakun min aljaahili ha haddii aan ilaahayow iga aadan iga badbaadin oo dhagartooda kaydka yani dhagar dhagar degidda waay dhagarta iyo shirqool ay dumarku u samaynayaan qur-aankana suuradaas waxaa laga qaatay ina kayda kuna cadiim oo waatan hadda mathelka dadka u noqotay mathel qur-aanha weye qorshahooda shirqoolkoodu ma sahlana dumarka hadday shirqool degaan shirqooladooda iyo xargaha xiraan ma sahlana ma fududa bal xataa dowladaha iyo adduunka hadda dumar dumar iyoba maar mukhaabaraadka iyo waxaa laysku siro waxaa ugu badan dumar ya baa ugu badan waayo shirqoolkooda iyo dhagartooda la ogyahay ina kayda kuna cadiim wailaa tasrif canii kaydahuna a kaydku ilaa lix jeer camal bu kusoo noqday oo dumarka loo tiirinayo mar walba kaydka kaydka dhagarta dhagarta dhagarta loo tiirinayo raggana waxaa lagu ugu tilmaamaa aayad ay ku tilmaamaa makri ya khiyaano ya khiyaano ya marka wuxuu ka doorbiday xabsi sababtuna waxa weeye haddaan dembiga ay ila rabaan aan ku dhaco dhagartooda jaahil baan noqonaya min aljaahiliin oo zinaan ku dhacaya wey laakiin zinada ku dhacay waa jaahil laa yacrifu xaq allah in ilaahay subxaanahu watacaala u arkayo in allah subxaanahu wa tacaala hortiisa u joog aan laiska qarin karin ama habeen madow soco ama maalin cad soco ama qol soo xiro ama meel mugdiya gal ya ma yakunu min najwa halaathati ila huwa raabicuhum walaa khamsatin ila huwa saadishum walaa adna min dalika walaa akhara ila huwa macahum ma kaan walidalika ay gabadhii muminada ahayd ninkii ka doonay zinada ay ku tiri iyo qof ilaahay taqaanay ahayd markaasay ku tiri albaabada xir markuu rabay ficilka inuu ku samay naasu albaabadii qafile kaasay tiri daaqadahana xir daaqadihii buu xir xiray meel walba kaasay tiri daaqad baa furan weliya xir ma furno waxba ma furna meel walba waa xiran tahay daaqad baa furan ma albaab baa furan xir ninkii ku wareeray xaggu aada xaggu aada war waxaa dhan waa wada xiray albaabkii ilaahay maadan xirin bay tiri albaabkii ilaahay u furnaa daaqada oo ilaahay naga arkay maadan xirin ninkii marka waxay ku noqotay eh, wacdi bay ku noqotay oo halkiiba ku istaagay inaanu waxba qarsan karin ilaahay waxba ka qarsan karin marka haddii kale waa jahdi nebi yuusuf wuxuu ku tilmaamay jaahilnimo marka walaalayaal waxa ugu wanaagsan oo horta raasumaalka aada haysataan oo ah diintan waa raasumaal waa nicmo waa hanuun waa doorasho ilaahay uu kula doortay jidkii waa qur-aankii ya waa iimaankii tiirarkiisii waa kitaabkii qur-aanka ah ilaalintiisii taas waa horta dardaaran koowaad oo walaalahay aan rabo dhalinyarada dhegta inaan ugu xiro midda labaad <clears throat> waxa weye inaad waktiga ka faa'iideysataan waktigiina inaad ka faa'iideysataan waktigu waa cumrigaaga cimrigaaga maalinta qiyaamana kow waa lagu weydiina laa tazuulu qadama cabdin yowma alqiyaama xataa yus'ala can arbacin waxaa ugu horeeya afartaa can cumrihi fima afnaah wa can shabaabihi fima ablaah cimrigaagii maxaad ku dhamaysay maalintu waa afar iyo labaatan saacadood waa loo kala qeybi asbuucuna waa toddoba maalmood bishuna waa soddon cisho habeenadood iyo maalmood sanadkuna waa labiyo toban bilood oo taas ka mid a ya wakti wey maalintu waa afar iyo labaatan saac asbuucuna waa toddoba cisho oo min afar iyo labaatan saaca bishuna waa afar asbuuc iyo wax la jira laba maalmood ama maalin sanadkuna labiyo toban bilood oo bishaa mid walba ah weeye sanad kamila waktigaas cimrigaas waa saacad saa u socoto aan istaagay waxayna la socotaa nolosha qalbigaaga ayay la socota qalbigaagu ayaa tirinaya saacaddaas somadda dhakhtarka markaad tagto waxaa la filayaa wadna garaacaaga soo maha mee ku garaacaya wadna toddobaatan lixdan sideetan a sekonkii mee ku garaacaya daqiiqadii mee ku garaacaya hal hadduu istaaga ka waran haddaan garaacayn maba jirtid ba adiga khalaas waqtigaa waa dhama timekaaga finish meesha ku dhama time lagu tiriyo daba ma jiro wax lagu tirinaayo daba ma jiraan wadnahaas intuu dhaqdhaqaaqayo waa islaas le dheg dheg dheg dheg dheg dhegta ku marka inta uu dhagtahayo waa inta ilaahay kuu tiriyey oo uu kuu gooyey konton sano lixdan sano toddobaatan sano sideetan sano boqol sano ya labaatan sano shan iyo labaatan sano soddon iyo labaatan sano qof walba waxaa lagu xiray time mucayana lagu xiray hal garaacid kuma daraayo qalbigu hal garaacid kuma daraa maaratay benzinka meelaha lagaga shubanayo markaa toban toban euro igu shub tobanka euro gelinaya dharag waa iskaga tegaya mashiinka hal kuma daraayo santi kuma daraayo mashiinka xiraya qaq tobanka marka dhamaat xiraya adigana cimrigaas lagu jaagooy qalbigaana dhaqaaqay qalbigaana tirinaayo qalbigaasna ilaahay subxaanahu watacaala keliya ayahay hal mar oo uu yihahdo istaag bay ku xiran tahay la joojiyo waktigiis timekaaga marka wuu tirsan yahay qof baa timeku ka dhacayaa isagoo gaariga saaran qof baa timeku ka dhacayaa isagoo iskuolka jooga qof baa timeku ka dhacayaa isaga oo masaajidka fadhiya qof baa timeku ka dhacayaa isaga oo laga yaaba xaajadii inuu gudanayo musqusho ku jira qof baa laga yaabaa timeka inuu ka dhaco isaga oo koobkii khamrada ahaa saa usoo qaaday o aan weli dhulka dhigin dhulka dhigin aan u dhigin saas markuu usoo qaaday waa waa go-ay timekii waa ku dhamaaday xataa looma kaadin inta uu afka kala gaaray looma looma sugin xataa la sugima meesha kaga go-do waaye meesha kaga go-do kaaga dhamaato kaaga dhamaatay qofbay gaariga isagoo saaran taraaga hoostiisa ku dhiman halkaa kaga dhamaatay qofka meel bay kaga dhamaanaysa ilaahay subxaana wa tacalana waa wma tdri نفس maada تكسب gada wma tdri نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير caliim cilmi iyo ogaan buu uleeyahay aqoon dhamaystir khabiir waayo aragnimona uu leeyahay iyo ogaal ya iyo xogogaalnimo xaaladahooda uu ogyahay wax walba khabiir ku yahay marka timekiina timekaaga ka faa'iideyso dhalinyaro waa iyadan dambe ama zamanadan dambe waxaa soo baxdaa in badan oo kamid a ah dhalinyarada iyo odayaasha intaba maaha aafadu aafa dhalinyarada keliya khaas ku ah inaan waktigaa la qiimeyn lagana faa'iideysa la qiimeyn lagana faa'iideysa can cumrihi fima afnaa maxaa cimriga ku dhamaysaa lagu leeyahay soo tiri bal maaays riboodken riboodka di waa qoran yahay malaaigta halkaas iqra' kitaabaka lagu leeyahay adoodken iqra' kitaabaka akri kullu timeka qoran yahay kul report every day every minute every second aa qabatay halkay ku qoranta maa yalfidu min qowlin ila ladayhi raqiibun catid laba ma laga marka adigu intaan marka ku qorin inaad horta ku xisaabtanto laba shay baa ugu xisaabtamaysa waa mide mustaqbalkaagii waay oo camal baa la rabaa aakhiro lagaaga baahanya nin baa la yidhi culimadii kamid ahay ayaa la yidhi nin dadaalkan badan oo aada samaynayso salaada habeenkii o dhan tukanayso maalintii maaragtay waa kan cilmi baad akrinaysaa ama darsi akhrin ama darsi baad baran ama salaad baad ku jirti ama maaragtay dan baad shaqadaadii baad haysataa oo dukaanka dukaankaagii baad joogtaa ama reerkaagi familka yan waktigaagi waa wada kooban yahay daqiiqad ma laga heli karo maxayta ya wuxuu yiri waxaan ogaaday oo ilaahay ii sheegay in yowma alqiyaama shaqo layga rabo camal udkhulu ljannata bima kuntum tacmaluun watilka aljanatu alatii uuristumha bima kuntum tacmaluun jannada waxaa ku gelaysaa camalkaaga miisaankaa laguu soo dhigaya ama camalkaagii saalixa ahaa lagus camal baa la rabaa shaqadaasna waxaan ogaaday cid iigu maqan oo ii qabanaysa inaanay jirin marka shaqadayda waa inaa qabsato cid waa igu maqan yaa kugu maqan adi shaqadaada haddaan adiga shaqaysanay yaa kugu maqan shaqada bal noo sheeg haddii la yidhahdo qofka wuxuu ku jawaaba yaqaan ya salaada lagaa rabaa cibaada lagaa rabaa xuquuqa lagaa rabaa waajibaada lagaa rabaa dantaada lagaa rabaa masiirkaaga yaa lagaa rabaa yaa kugu maqan marka wuxuu yihi wa hadalku waa bas waa fududahay buu yihi hawsha waxa weeye shaqo layga rabo ayaan ogaaday shaqadaasna cid i qabanaysaa ma jirto aniga haddaan fadhiisto marka waa inaan shaqadeeda qabsato midda labaadna waxaan ogaaday malaka mowd lay daba dhigay oo idaba taagan inuu jiro oo iswaay ah, wakti iswaay goor kastuu igu dhifan karaa anigana waktigii ma ogi ya waranku igu dhifan karaa fi ma ayi makaan meel kasta on ayu wadnaha dhag igaga siin karaa malaka mowt qul yatawafaakum malaku lmowt aladi wukila bikum mana naxo isag ma naxo malaka mowtku naxayo dad baa oynaya caruur baa oynaysa dumar baa oynaya dad baa qaylinaya waxbaa maaragtay guribaa isku halaabay odaygii baa meesha ka tegay caruur baa agoomoodoyba ima taalo qadartiisa isaga shaqadiisu qabsanay ilaahay baa subxaanah watacaala u wakilay qul yatawafaakum malaku lmowti aladii wukila bikum uma ilaa rabbikum turjacuun in kastoo isqaada boqor noqda ku madaxweyne isku sheega ku boqor isku sheega ku madax isku sheega ku qani isku sheega kullu dhulku soo dhig marka wuxu malkamoodna inuu idaba taagan yahay baan ogaaday oo saacad kasta igu dhifan karo waan ku tala gashanahay marka waana every time waa inaan diyaar ahaada marka akunu calaa isticdaad midda saddexaadna waxaan ogaaday risiqayga in ilaahay qoray oo wax anigu aan leeyahayo aniga ii qoran qof kale inaanu cunihayn baa ogaaday wilo nafteyda waa marka waa nasatay waa degay niyaddaa ii degan marka ha maxaa dhacay wax aniga ii qoran axmed cuni maayo abadan bay ka tahay cirkii dhulka haddii ubado ma cuni karo aniga wax ii qoran kibis ii qoran ah, ma qaadi karo maxaa marka dedejiya iwaalaya ya yaqiintu waaba intaas maogtahay yaqiintu qofka xataa sheegay isagoo ogbaalan yaqiinsanayn eh, <laughs> meelahan haddaad aragteen waa aragteen oo diyaaradaha meelahan marka la raacayo ilaahay amarkiis ama matareynadan ama meelahan xoogaa nidaamay dadka samaysteen nidaamkaas waxa weeye qof walba booskiisa waa la ogyahay marka qalab qalab qalab qalab iyo kabash kabash ma jirto soo ma ama iska samay ama ama daah ama gadaal ka fariiso ama laynka sugu laynkaagun baad iska geli warsaagana waa tegi soo ma okay maxaa anagana haystaa markii anaga dhulkeena aan tagon ma aqaan idinka de diyaaradahayna meelahaas ka raacdeen qabababababah odayaashii iyo habrihii waa lagu tuntay xajaana laga imaaday hadda ya diyaaradii soomaaliya markaan raacayno marka naftii ilaahay lahayd baa ku qabanaysa war haydargelin war halkaan jooga halkurs waa kuraas waa nagu filan waa deeqaysa ya waa nagu filan war waa wada tegaynaa maxaa qofkaan qofkaan maxaa haya ma waxaa ku jira waxaagii waa la qaadanaya anigu marka aan fiiriyey oo maskaxdayda gaaban aan ku fiiriyey cudurkana haya waxaa kamid ah qofka kalsooni ma qabo waxaagii waad helaysaa waxba kaa maqan isle psychological taasaa nagu wada jirta anagoo dhan maxaa dhacay waa nooc dulmi iyo cadaalad daro badan baa lasoo maray saas darteed qofku wuxuu isleyahy hadaanad boodin oo aduu ka riixin waxay heli maysa marka isagoo og buu kugu tumanaya war heedha anigana kursi baan leeya adna kursi baan leeday labadena waa heleyna haijijabin adna isjijabin hana iswaale ila kursigaa maya marka ma yaqiinsanaa waa ogyahay lakin ma yaqiinsanaa nabadgelyo daakhiliya baanu qabin ya internal security ma qabo oo qanaaca marka ninkan sheekh ah hadalkiisa bal fiiri wuxuu yidhi aniga waxaan ogaaday risiq aniga ii qoran qof kaleeto cuni maayo waana xaqiiqa annagana waa ognahay laakiin haddana adoo saa og waxaa dhacaysa hebel baa dukaa hadda meelahaas soomaalida iyo qaarkood iyo carabta iyo dukaamada ka furtaan ninkii agtiisa soo degay ama dukaan ka furtay meeshaas kale wuula dirirayaa xaafadda muxuu usoo degay war adeero halkaas arsaaqdiisa isagaa meelaha konton dukaan oo subermarketyada soo maydin arkin shopping moolada iyo shan dukaan oo isku shay gadaya maaragtay ama toban dukaan labaatan dukaan oo isku shay gadaya dhar buu gadaya kana dhar buu gadaya kana dhar bu gadaya kana dhar buu gadaya kana dhar buu gadaya kana dhar bu gadaya mid walba arsaaqdiisa ilaaha qaba waa isku dhinac furan tahay isku dhinac furnaanta waxba ma keenayso hadday sharci tahay ama nidaam tahay waxba ma dhib dhib male inaga dil bayga dil waa lasdili qaw maxaa dhacay hadda south africa dilal badan oo ka dhaca daliil badan oo ka dhaca south african afar iyo toban jeer baan tegay waawahay daliil badan oo dhaca qaar badan sabab waxaa ahaa at least ten percent waxaa u ah ama wuu soo agdegaya ama inuu soo agdegu rabaa ama inuu meesha ka kaca kow oo aaway iimaankii bilarsaaq aada qabtay ah ilahay baa rasiqa qaba ah iimaankaas hadduu ku celin waayo oo dhiig kaa celin waayo muxuu kaa celina maxaa iimaankaag agee jiraaimaankaaga alka hojir niyadiiba kuma deganaba waaba kan shaydaana kaa shaqaysanay marka ninkaa sheekh wuxuu niyadda ii degtay marka waxaan ka wadnaa walaalayaal waktiga baa ila galaye timekaagu waa qoran yahay waana lagu weydiinayaa dadkan hadda aada la joo la nooshihiin aada u timaadeen dadkan hadda aad u timaadeen ee yurub degan yah wakti dheer kadib waxay ogaadeen waktigood inuu qiima waktigu leeyahay nolosha leeyahay addunya ahaan bayna ugu fikirayaan aakhira hadda wax weyn kama saar ya laakin waktigu addunya ahaan qiimo u leeyahay xalay baan qolo ku lahaa shaqooyinka qaarkiin waa shaqaysaan waa taqaanin yani sanadkii inta fasaxaa qaadanayso waa tirsantahay break time intaa qaadanayso maalintii waa tirsantahy waa xadidantay toban daqiiqo shan iyo toban daqiiqo labaatan daqiiqo waa xadidantay hal minute lagugu dari maayo hal minute ma lagugu darayo adiguna maba ku dhacdidba inaad inaad inaad ka daado oh, shaqadii ka dahay five minutes ka hor waa inaan joogo dib lagu cayrin laakiin inaga iyago qiimahaas waxay ku ogaadeen adduunyadood marka timekii way qiimaysteen timekii way qiimaysteen marka qofkii marka waktigaasaas adduunyadiisa ayuu uga faaidaysanay ya markaa si fiican ufiirsa annaga ilaahay baa subxaanahu watacaala nagu wacdiyey diin ahaan baa laynoogu sheegay can cumrihi fima afnaah wa can shabaabihi fima ablaah waltandur nafsu maa qadamat ligadin waataqu llah diin ahaana naloo ka dhaadhiciyey ku la yiri annaga waxaana laka rabaa marka laba mid inaan soo gal ya ama islaam ahaan aan u qaadano inaan ka faa'iideysano aan ilaalin ya waana sida wanaagsan oo laynaga rabo inadoo muslimiina oo aanay ahayn kaas haddaad gabtay bal qoladan aada u timi kaga dayo waktiga sida loo ilaasho adduunye ahaan marka ya adduunyada sida u ilaashanayaan adna bal adduunyadii marka u ilaasho laakiin marar badan waxaa muuqanaysa inaynaan aakhirana wakti siinayn adduunyana wakti siinayn maxaan kusoo dhacaynaa marka zero zero zero zero weyn weliba aada u weyn o oh, saa u weyn meel kasta ka muuqata zero big zero way dee samay adigu waxaad samaysaa xisaab hadda maanta waxaad samaysaa bal xisaabta ya bishii shanaadaan maraynaa ee sanadkan ya waa socdaa sanadka ma dhamaysanayna mise ma dhamaysanayno allahu aclam bishaan ma dhamaysanayna mise ma dhamaysanayna allahu aclam lakin fi maa sabaqa wixii horaad xisaabin kartaa waxa dambena waad eegi kartaa ilaahay bayse gacantiisa ku jirtaa lakin ad u qorshaysan kartaa marka bal adduunyo iyo aakhiro xisaabi adiga waktigaagi ilaan shan bilood waayo sanadkan keliya shantaa bilood five months ya bal xisaabi oo waxaad sanadki kale barkiisu waayo lix biloode very simple bal waxaad samaysaa waxyaalaha adduun iyo aakhiraba aada waktigaaga ku baxay ilan waxaa baxday wax ku dhow boqol iyo siddeetan maalmood ama boqol iyo toddobaatan hundred seventy days oo mid walba ay tahay afar iyo labaatan saac meeqa saacadood waay calculation ka mathematicska yaa ku fiican one hundred seventy times twenty four meeqa waay ya afar zero twenty eight two four six zero fourteen three waxaa weeye afar kun iyo siddeetan saacadood waay four hundred four thousand eighty hours marka yani waxaa jira hurdo waxaa jira cibaado waxaa jira shaqo waxaa jira cilmi dalab aqoon kororsi oo kitaab aada akrido bugaag aada akrido xalqad aada xaarido xaadirto iskuol aada xaadirto koors aada xaadirto ay nooc min anwaac maaragtay waxbarashaha maalintii inay ku jirtaan rabaa saacadaha waxaa rabaa inay cibaadadii ku jirto waxaa rabaa inay ku jirto eh, naftaadii jimicsigaagii iyo caafimaadkaagii ama socodkaagii waxaa ku jirta quudkaagii saa u kasban lahayd iyo iyo shaqadaadii waxaa kamid a ah raaxadaadii iyo hurdadaadii waxaa kamid a ah qaraaba ziyaaradii waxaa kamid a ah qofka jiran iyo qofka booqashadiisii waxaa kamid a yani maaragtay dacwadii iyo diintii ay kugu lahayd waajibkeedii xaqeedii masaajidadii iyo inkii wixii lamidka ah waxaa ka mid ah waxyaalaha gaarrabo dabcan inaad de maaragtay aad Eh, aqoontaadii iyo cilmigaagii iyo xirfadaadii inaad kordhiso eh, wax badan oo kala duwan ayaa loo baahan yahay inay ku jiraan balaankaaga iyo waxaad noloshaada waqtigaaga cimrigaaga aad ufaaiideyso haddii aan isweydiino lixdaa bilood su-aalaha ugu gaagaaban imisa salaadood baad jamaaca ku tukantay five days baa lagaa rabaa <laughs> shan shan waqti ya xagga diinta aan u baxno masalan ku bilowno maalintii shan shan shan waqti waaye ya shan waqti bishii boqol iyo konton sooma salaadood jamaacadood boqol iyo konton jamaaca bishii lagaa rabaa jamaacaha ah inaa xaadirto ya jimcadii waa ku jirtaa hade waa waa shanta waqtiba mid kamida noqonaysa markaan maalintii shan u xisaabino soo maa marka boqol iyo kontonkaas jamac ina xaadirto ya bal bishii adiga markaa xisaabso kamida meeqa kamid a ayaa maxsuulkaagu ya okay waa time waxaa ohanaysaa time ma hayo lakin waxa laga yaaba inay soo baxdo oo lagugu qabto inaad huruday inaad jiiftay inaad soo meesha ciyaaraysay inaad tuub ciyaar dubnadi inaad ciyaaraysay banaanka inaad fadhiday oo aad tirahdo hadhow aniga jamaacadii waqti uma helin ma laga aqbalahay taas laga aqbali maayo adaal ruu leeya iskisaabi waxaa lagaa rabay reer inaad dhaqdo oo qoys samayso oo maaragtay caruur ah, koriso oo de adiga waa lagu soo koriyey waa lagu soo barbaariyey waa lagu soo masruufay ya anta kama adigana sidoo kale inaad reer reer inaad asaasto oo qoys aad aad samayso sudhuqle inaad iska ahaato maaragtay soolanaa oo iska taagan oo iska mutuxan oo weligiisba sidaa isaga soo jeedo oo ilaa u kontonka lixdanka ku gaaro saas ma inaad noqoto may dabcan la ya akhi sheekhow dhalinyarada qaarkood marka hadda guurka iyo a ah hawl u baahan yahay sheekh karaayaba ah, abakaraayaba abakari karaa gabdhihii lacag badanay rabaan maagi laag badan mashuul hawl gabdhihiiyaaba ka bixi karaba gabdhihii zamankan wareerkooda iyo buuqooda iyo maxaan kuu sheegay xaggee aaday iyo xaggee ka baxday iyo intee ka tagtay iyo sida iska ahaad mas-uuliyad iska ahad de wax mas-uuliyad aan lahayn dee maba jirta adduunka laazim inaad mas-uuliyad qaado oo aad waxayso adigana ajara ku qaadanaysa xaaskaaga waxay cunaysa ajaraad ku qaadanaysa carruurtaada waxay cunayan ajaraad ku qaadanaysa dadaalka aad ku dadaalayso oo risiqooda iyo hamigooda aad raadinayso ajaraad ku qaadanaysa taybkiina waa soconaya kolley ama ama ama wax masruuf ama ha masruufi ama reer samay ama ha samayni lacagtoo bax kharashkuna uu tegi nin baa hadda ka hor dhallinyarada beri ku iri soddon sano waqti laga joogsa afartan sano marka reer buu lahaa reerkana way kala fogaayeen xoogaa maxaa reerkaaga u wada noolaan weydeen oo aada u keensan weydaan ku markaasuu yii kharash ziyaada mayaa ka bixi karaa ya waxa ku yii adiga hadda halkana joogtaa keligaa kharash waay iyagana xagga biila ugu dirtaa kharash kale waay ya haddaad labadiin isu timaadaan maybe kharashku inu ba dhixi kartaa soo ma dhici karto maybe waaba qiyaas waaba dhici kartaa midda labaadna faa-iidooyinka ku jira oo kaleetana bal firi wada joogin xaaskaagii baad la joogtaa caruurtaadii baad ka warhaysaa meel baad ku wada nooshihiin ya tarbiyadooda baad ka warhaynaysaa xaaskaagii inaad kala maqnaataan dhibaatooyin bay keeni kartaa khilaaf bay dhalin kartaa ya kala fogaanshay keeni kartaa quluubtiina xataa kala fogaato waxyaalo badana ku jiri karaa almuhim ninkii aaad ugu keenay lix bil kadib aan iswayso ka waran bal hows your experience hadda bal khibradaada bal ka waran tii hore iyo cadaab baan ku jiray bu yii markii hore ilahay cadaab baan ku jiray ya rafaadnimada iskaabulada ayaaba wax walba iga darnay ya shukumaan qoyan saaka sidii looga tegay caawa loo imanayo macawis qaboogi ka batay baraf noqotay oo caawa aada u tegaysa saaka saa uga soo tagtay ya conflex iyo rooti meelaha daadaadsan koob shaaha oo shalay inta shaah lagu cabo meesha looga tegay nimanka iskaabulada ah gabdhuhu gulyahooda haday iskaabula yihiin iyagu waaba nadiif nadaafay u dhasheen gabdhuhu nadaafaday u dhasheen sow geedkaa ragga ah mid mid maahin maba loogu talagelin in wax nadiifiyo ama hagaajiyo ya ragga mid mid waa jiraa hal hal aan iskaabula markaan arko aan guryahooda la yaabaa waa jira ila dhul badanaa maraa ma ogtahay nin nin dhifa dhifa dhifa waa kunkii baa laga yaabana dhowrkii boqol baan arkaa mid maasha allah gurigiisa haddaad tagto aad u malaynayso inuu gabar ay meesha ka shaqaysay ya alaabta waa kala habaysan tahay waata waa kala degan tahay dharka waa kala nadiifsan yahay usha waa habaysan tahay xagga waa jikada waa nidaamsan tahay gabar baa kula nool maxaas baa yaa kuu yimaada macil baa maya maya maya waa marka isaga nini qof qof saas uu jiraa dhalinyaro laakin boqol kiiba sagaashan ya eeb allaha asturo waa raggaan idin sheegayo qolada qolada aan sheegayo shukumaanka meel ku daadsan bahalka meel ku tuuran kataha xagga lagu tuuray stumaa xagga yaalla bahalka xagga callaqan ya jikada alaabta asbuuc ka hor wax lagu cunayo meesha taalla maaragtay waa xataa fridjka waxyaalaha ku jira maaragtay aada yaabayso ceeb alla xasturo dib la soo guro war kan goormaa la geliyey bariiskan asbuuci horaa la cunay kana goormaa la geliyey digaaggii waxa weye laga keenay dukaanka maalinta hor ah, kana goorma waay koobkaan maalin hore caana lagu cabo marka war waxaasoo dhan ba inaad ka nasato baaba horta guurka wa kawaa maxaanba la siisan ya wax walba xoolo kaa baxa iyo adduun kaa baxa waniga horta taasoo aad ka nasato horta ma miyaana kusoo karayn waxaan miyaana kusoo karayn marka qaar baa isaga barto oo wuxuu ku leeyahay arinu shabkaxsiga saasaan ku jira sheekh iska kaydaa hawsheeda saaxiska ah muran kama bixi karo iyo bug war muran kama bixaysid xataa haddaad xataa haddaad keligaa tahay adduunya waa mashquul had iyo jeer ya adduunya waa mashquul had iyo jeer marka waxaa ka wadaa guuraa lagaa rabaa reeraa lagaa rabaa diinaa lagaa rabaa cilmigaa lagaa rabaa aqoon kororsiga lagaa rabaa waktigiina waxaan idin leeyahay dhalinyarahoy ka faaidaysta odayaala waktigiina ka faa'iidaysta ma aha dhalinyaro keliya ya odayaasha qaar baa iyagoo qabrigii lugta ku haya maalintii oo dhan warkiisu wuxuu ku lumaya fadhi ku dir ya iyo waxaan wax u gelin iyo reer hebel baa yeelay iyo reer hebel baa ka dhacday iyo qansax baa halkaa qoray iyo qoray baa halkaa ka dhacay inuu maanta makhaayad uu fadhiyo wallahi marmarka qaarkood ayaa daray ku tahay meel waxaan arki jiray makhaayad qurbahaas waa danta kamid wadamada dee waxba kama hadda ma si gaar uma sheegaye way badan tahay odayaal aroortii bay kusoo kalaxayaan makhaayadaas ya aroortii bay kusoo kalaxayaan sagaalka tobanka waa fadhiya subaxnimo caawa ayuu ka kacayaa maqribkii markay tahay meeshaas salaad jamaaco lagama yaabo inuu masaajid aado meesha ugu dhow haduu tukada ragga tukanay u yahay u ku tukanayaa meesha agteeda salaada halkaasuu iskaga bixin halkaasuu fadhin maanta oo dhan marba meel bu ka bilaabay musalsal marka taasna waa akhirul cumri buu joogaayo waktigiisi waxay ahayd oo istikfaarta iyo qur-aanka iyo diinta iyo eh, khayraadka ah shaqaysakaa uu ku badan lahaa dhalinyarada yani hadda yurubaa la jooga yurub waa timaadeen okay yurube yurube yurube yurube yurub tibi mala tafcalu fi yurub maxaa yurub ka samaysaa marka hat ma cindak sheeg reebreportkeena la iswaraystee wadankan jermal waay haye jermal wadanka yurub wadamada ugu qanisan waayo wadamada ugu sanca badan waayo wadamada ugu maaragtay eh, aqoon badan waay wadamada waxyaala badan ugu horeeya adduunka waaye ma nasiibuka maxaa adiga kasbatay maxaa nasiib nasiibku yeela waa joogta waa dhex joogtaa qaar baa waxaad moodaa toban sano shan iyo toban sano yurub maraykan eh, ingiriis eh, maxaan ku sheegaa jarmal jooga ya waa sidii soo galay wax soo bedela af ma yaqaan cilmi aqoon ma kororso xirfad ma keen diin wargeed iska badaa idan diin loogama soo qora maxaa soo qortay maa maxaa maxaa la faaiday waktigii muxuu ku dhumay tobanka sano shanta sano lixda sano sideedda sano maxay ku baxday ayna xisaabta marka waxaan leeyahay waktiga laga faa'idaysto hana la shaqayso waxnaha la barto Ah. xagga eh, waxbarasho ma aha waxtiga faa'iidaysina ma aha yani suunkaasaa loo xirtaa iyo timaa xagga loo jaraa iyo surweelkaa dhanacan laga qaataa iyo wallahi modeladaas caaw soo baxay eh, labaatan modelo labaatan model baa laa sameeyey adig maadaa warshada ka soo saara maada la sameeyey maadaa la sameeyey maxaa adiga kaa galay maxaa maxaa maxaa maxaa ka faa'iday adiga inaa sheeg sheegto ama ogaato ah ama snapchat iyo facebook aad ku aragto mal mal faaida maxaa faa'iida ka keenta adiga nin baa shaqaysta oo kusoo shaqaysta o adiga inuu kugu guuro u furtay adi maxaa tahay marka consumer bes iyo sheekeeye maa saaxiib iyo sheekeeye sheeka yani waa ka sheekeynaya adi waxaa ku qaabilsan tahay bes commentiga هنا التعليق شرط waxaa soo baxay halkaasuu ka dhacay magaxiisi gool buu dhaliyay gaari cusubuu soo iibsaday maaragta gaarigiisa balaayada ah maalkiisa maaragta su u xirtay timaas u jartay maaragtay wallahi meesha maaragta shilalaysu halkaasa ka shilan tahay ku qaybsan tahay aaw librarygii aaw kutubtii aaw cilmigii aaw xirfadii aaw sancadii aaw faa'iidadii adduunyada xataa usuqaybsanay hadaba adiga waktiga ka faaidaysta waktigiina ka faa'idaystay librariyada gala jaamacadaha gala shaqaysta cayrta ha isku hallaynina ha qaadanina haddaad awoodi kartaan ka maarma xooggaagii muruqaaga ku shaqayso canshuurta bix ya taxbayer noqo yadul culya noqo inaad ka shaqayso inaad yadul culya gacan sarayso inaad noqoto nacam dan baa ina keentay laakin maaha inaan ahaano lowtaas aa waa faaiideysan waktiguna ka dhamaada baro luqadiisa baro aqoonta iyo meeshaan sida ay ku gaareen faham waktiga ka faa'iday maaha in aad maaragtay eh, iska iska iska socoto iska joogto waxaa laga yaabaa intaasoo dhalinyaro ahoo meel isugu yimaada afar boqol shan boqol haddii aan weydiyo tobanka kitaab ee best bestsellerka ahaa ama ka hadlayay waxyaalaha culumta ah ama taariikhda ah ama siyaasadda ah ama biographiga ah ama arrimaha la xiriira ah oo soo baxay the last three months saddexdii bilooda u dambaysay iyo imisaad ka akriday adiga waxaa laga yaabaa haddaan imtixaan saasa qaadi lahay in wax badan oo ugu soo bixi lahaayeen jawaab badan oo aan fiicnayn ama aan saxayn inay ugu soo noqon lahayd meeqaad wakti siisaa library ama wax akhris waxaa dhicida kari lahayd bishii meeqa akrisay waxaa laga yaaba inay nagu soo noqon lahayd waxaa marka halkaas adduunyadii keliya ka hadlay kama aan hadlin aakiradii waxaa weye waktiga marka labadaba ha looga faa'iidaysto dhalinyaro duman ha looga faaidaysto diintana hala idaashado hana la shaqaysto qodobka iigu dambeeya qodobkaas waxa weye magaala degantihiin waa inaad iska warhaysaan si ay isaga warhayn karaysaan waa inaad leedihiin waktiyaal iyo meelo aada isugu timaadaan oo isku aragtaan maxaa dhacay isku dan baa tihiin oo isku diin baa tihiin oo isku af baa tihiin oo isku masiir baa tihiin kii soomaali meel ku dhinta soomaali unbaa la leeyahay jinsigii kale taasaa kaga soocantihi dadkii kale xataa muslimkii kale taas kaga socantii idan inta aan masaa'ib dhicin ka hor waa inaad leedihiin qaab aada isu aragtaan oo istashataan oo odayaala idinku jiraan aqoonyahana idinku jiraan waayo aragaa idinku jiraan dhalinyaraa idinku jiraan rag iyo dumar shaqaystaa idinku jiraan maxaa idinka dhiman bulsheena limaada aydin aan ulahayn isu imaad aydinan ulahayn iska warhayn aydinan ulahayn is-ogaansho aydinan ulahayn saldhig aada isugu timaadaan oo aad leedihiin aada isugu timaadaan leedihiin xataa hadda meesha masaajid weeye masjidkan muslimiinta o dhan bu ka dhexeeya aanfiray laakiin isaga dhexdiisa xataa haddii aan meel kale lahaysan inta meel kale laga helaayo isaga waa idiin noqon karaa meel aad ku kulataan laakiin waa in timekii iyo waktigii iyo qaabkii iyo programki waynu inu haddii aad meel gaar aad u leedihiin aada heshaana kasii fiican oo waa kusii darso khayrkaaga waxaaga wax lagugu dar laakiin waa very important waa waa waajib inaad leedihiin iska warhayn inaad leedihiin la-aanteed ma faa'iideysaan qofna ma faa'iidaa keligiis waxaa ugu yar waxa way qof wal meel ku dhimanaa ma la ogaanaa goor dhinta iyo xaal ku dhintay iyo meesha ku dhintay quuraa gaaladii lagu aasaa dhici kartaa ciidamada ka warreyn maxaa dhe agga agga lagaaga contactigaaga aw yahay dadkan unbaad huran tahay afartan madmadowle kaas oo warjooni sicid kale kuma raadsanayso afartan aaway telefonkaagii iyo cinwaankaagii iyo adreeskaagii haddaanay ahayn xagee lagaa soo raadiya haddaadan masaajidka isugu imaanayn ama darsi isugu imaanayn ama meel isugu imaanayn xaggee lagaa soo ogaanaa hadda ka hor baan maraykanka magaalada deganin masaajid baan kulahayn nin soomaaliya oo aan soomaalidan kusoo dhex jirin oo meel sare darajo sare ka gaaray nidaamka dawladda maraykanka ama stateka la joogay heer wuxuu gaaray prosecutor yani ninka dawladda u dooda ilaaliyaha oo kaleeta ah inuu inuu gobolka ka noqdo qanuun iyo jaamacad iyo adduun iyo waxaaba laakiin bulshadaada inaad ku xiran tahay ma maarantid waxaad doonto noqo hadda soomaalida xeebaha lagu arkay qaar waxaa jira goorta jaamacadda ka baxo professional noqdo oo shaqo fiican helo b n v waan ka shaqeeyaa iyo waxaan ka shaqeeyaa mercedes waxaan eh, kuwan hadda soo qaxootigan hadda meelaha badaha soo jeexay titanica maxaa anigii dhex geliyo ah, meel fogu degaa gurigu halkaa ka iibsanaa ribu ku iibsanaa hadduu doono waaba ka dhex baxaada soomaalia war soomaaliya jirkaaga ma ma intaa xooqdo ma tuuri jirkaaga xaggeed ku tuuri jirkaaga waad ka bixi kartaa dalkaaga dubkaaga miyaa ka bixi kartaa ma ka bixi karaysid maxaad doonto no kuwaanunbaad ishuurintiis dadkaas aad isku dhadhejinaysana aakhirka maalinta ay timaado wax lagu odhanaa kuwaasaad ka mid tahay ninkii marka ma ma imaanayn meelaha masaajidda iyo waxa ka hayno show keligiisaa meel deganaa reerna midhaa ma lahayn guri xaafad midna minan gaala dhex deganaa oo securitygeeda iyo waxeeda iyo halkaas iska ah suu ku dhintay bandhaqaa sababta ninkii waa dhintay hadduu dhintay afar cisho kadib afar cisho kadib aa gurigiisi laga soo saaray isagoo marku uray aa qofkii laga soo saaray meesha afar cisho baa gaaladii agaalkiis deganayd iyo de meesha deris ismaba xeeriye ah, meesha ur baa ka soo baxay halkaasaa markaa waaa muxuu ahaa waxaa lagu odhanayo lawyer buu ahaa dakhtar buu ahaa professor buu ahaa war waa soomaali soomaali raadiye markaasaa maydkiisii masaajidka naloo kasoo warba ya ya maydkiisiiya masaajidka laga soo noloshiisii laakiin maan ahaate intuu noolaa maan laakiin markuu mayd noqday dadkiisii buu ururay adigana saasu no ya haddaad nolosha kaga tagto ama daa qabriga iskusii koon isku soo geen celinaya xanuunka iyo jilada isku sii soo celinaysa ee soobka ma wanaagsana marka intaad caafimaadka qabtaan ad wax qabsan kartaan ya inaad isu timaadaan ad saragtaan oo galadayda inaan halkaa ka tegan ilaa shirtaan oad wax tilaadaan aan yeelan meel aan yeelan qaab aan yeelan kulan aan yeelan walow bishii marmar mar ballan lagu bilaasanaya ha noqdo shahar hala wada cabo ha laysu yimaado meel laysugu yimaado hala samaysto ya dersi hala akristo hala ducaysto hala faataxaysto hala u kala tago markaas wuxuu noqonayaa meel kulan madal wuxuu noqonayaa la yska waray war maanta hebel waa maqnaa lama arkin mishaan xagee ka baxay ma guuray magaalo kale u guuray magaalo kale haddaa u guurto kaasar tagto kaasar iska xaadiri soomaalia internetkaaga dhiib telefoonkaaga dhiib dadkaas iska waraysaa isu dhiib hadda waxaa jira adduunka technologigan maxaan u adeegsanaa waxyaalahan maxaan u isticmaalaynaa haddaynan u isticmaalahayn hadda halkan waxaan ku toddobaatan qof soo maa mase lixdan qof sideetan lixdan qof konton qof lixdan qof boqol qof almuhim kulligood haddii mobilkeeda halkaan iigu qoran yahay one click baan idiin soo diri karaa galabta shan iyo tobanka toddoba iyo tobanka masaajidka hebel addresskuna halkaas yahay weeye ballanta iyo kulanku waa text message thats it s m s ya qof walbi warkii ma ogaaday mise ma ogaan waa ogaan waa inta ugu yar oo faa'iidada marka isku xirnaantiina ay jirto ya qofkii aan s m s ka helin waa inuu soo doontaa war aniga maxaa dhacay s m ska iima soo dhicin maxaa dhacay ma aanan helin waa kan telefoonkayga waa isbedelay bedela maya inaynu noqono introsal wax igama gelin ya wax igama gelin ma gelin adiga ku kuu daran tahay ma daran adduunyadan qurbaha community baa loo nool yahay looma noola individual qof qof ma jiro you have to be among the community waa inaad noqotaa bulsho waa inaad ka mid tahay ya hadda e, wadamadan qaarkood yurub e, norway jermalkana hadda waan maqlayay waa laga yaabaa in lagu ratibe maraakista iyo kaniisadaha iyo waxay leeyihin members members oo acdaa xubno xubnay leeyihin xubnahaas dawladdu lacaga ku bixisaa qof kastaa waa inuu xubin meel ka yahay qof kasta oo waddanka jooga waa inuu xubin meel ka yahay ama masaajidaa ka tahay ama kaniisadaa ka tahay ama sanagoga ka tahay oo ka yahuudda macbadka yahuudda midun waa inaad ka tahay haddaadan mid adigu isku qoran midaa lagugu qoraa marka haddaa masaajidka isku qoran kaniisadaa lagugu qoraa maxaa dhacay leanna communitiga dadkii communitiga u nool yihiin dowladda way u sahlan tahay nidaamka way u sahlan tahay nolosha way u sahlan tahay dadka faa-iiday wada leedahay marka waxaan idin leeyahay reer giisan iyo agagaarkeeda niman yahow eh, idinma anfacayso kala maaragtay maqnaanshahaysaas maalintii maxaadaro dhacdo intii imaan karta alla yarxamu alla yarxamu ha isu timaado waa walaalaha dadaalaya kheyr allaha siiyo haddiiba ay maaragtay soo abaabuleen hadda axmed heelay waa intaasoo jeer nala soo xiriiraa hala yimaado war meeshii waa kana war maxaada hanaloo ah soo weeyo waana ohayn inaanu markasna hayn masaajidna hayn dukaankiisaasu halkaa u ganacsada xawaaladihiisi iyo maqaan alaabtiisa yaryar waa uu gataan laakiin xil buu dareemayaa khayr allah ka siiyo labadii muxaadaro oo aan halkaa u nimi muxaadaradii ka horreysa saasaan ugu nimi culimadu markay yimaadaan waa la soo maraya waa la is arkaya waa la kala faaidaysanaya waxbaa la is xusuusinaya haddaan noloshaasu jirin waktigiina qeyb ka mida weye walaalayaal isku xirnaada iskana warhaya tashada eh, isu imaada soomaaliyey eh, arrimihiina iyo danihiina halkan diintiinaay u tahay ah, ubadkiinaay u tahay dumarkiinaay u tahay eh, sulimaadkiina yaryar isku darsada meel haddaa rabtaan ku kiraysta waxaasoo dhan waad awoodi kartaan xoog baa ilaa idin geliyey aqood ba ilaa idin geliyey marka anigu waxaan idin dardaama diintiinana haysta oo ilaashada waa waxa ugu weyn raasumaalkeena shaqaysta oo waxbarta oo waktiga ka faa-iidaysta waqtigu iyo dhalinyaronimada xamaal keliya idinkaga idinka idinkaga tegin dadkan afrika jooga oo biilasha u baahanna ilaahay baa wax siiya adiguna wixii aad awoodi karto oo adiga kusoo dhaafa waad bixinaysaa laakiin naftaada ha ilaawen naftaada marka hore badbaadi wax u baro Eh, ku badbaadi diin iyo adduunye labadaba baro xirfad baro xirfad yeelo aada ku shaqaysato oo shaqayso cayr iyo kaalmo dowladeedna ha isku halaynin midda saddexaadna isku xirnaada oo bulsho isku xiran oo soomaaliyeed oo la yaqaano noqda ilaahay towfiiqdan waafajiyo rabbi subxaanahu wa tacaala diinteena noo xifdiyo camal saalix ah iyo iimaan iyo caafimaad allahna siiyo qof kastaa ilaahay subxaana wa tacaala muraadkiisa khayrka ah allah u yasiro dad badan baa dhibaataysan dad badan baa wax ka xanuunsan tahay dad baa iyagu xanuunsan qof kastoo xanuunsan allaha caafiyo ilaahay subxaana wa tacaala ha caafiyo nin walaalah baa jira oo aan cusbitaal ku soo marnay oo wadankan idinku yimi oo isaguna xanuunsan oo xanuunkii yacni kansarka lagu sheegay marka isagana usoo ducaya waan soo marnay waan soo booqanay ducadiina u baahayeen galab jumca weeye isaga iinta xanuunsanba ilaahay caafiyo xanuunkan allah ka qaado ilaahay dhibka ha ka qaado laxawga allah ka qaado caafimaad allah ugu bedelo ilaahay subxaanahu wa tacaala caafimaad iyo camal saalixa allah ha siiyo alle subxaanahu wa bishaarooyin degdeg ka farxiya allah siiyo ilaahay baa waasic tahay khasaa caafimaadka iyo raxmadda allahu furo ilaahay subxana wa tacala qof kastoo dhiban dhibka allah ka qaado iyo xanuunsan caafimaad allah siiyo kuwa ubadkale ubadkooda allah u barakeeyo kuwaan ubadkaysan ubad kheyr qaba allaha siiyo dhallinyarada guursatay guurkooda iyo guryahooda allah u barakeeyo dhallinyarada doobabka ah rag iyo dumarba ilaahay guur kheyr qaba oo ay ku degaan oo ku xasilaan allah siiyo diintoodana allah u xifdiyo akhlaaqdooda iyo ilaahay subxaanahu wa tacaala dhaqankoodaba ha u xifdiyo ilaahay subxaanah wa tacaala kuwa akhyaarta ah kuwa lamac ah oo la jir ah oo jecel allaha ka dhigo ilaahay iimaanka qalbigooda ha ku qurxiyo dhallinyaradeenna qalbigooda iimaanka allah ku qurxiyo camalka saalixaana allah waafajiyo ilaahay subxaanah wa tacaala ubadkan iyo duriyadeenna allah xifdiyo annagoo dhan ilaahay subxaanahu watacaala tacaala naartiisa naga badbaadiyo ilaahay fidnada hanaga badbaadiyo tan adduunka iyo tan aakhiraba ilaahay hanaga badbaadiyo ilaahay subxaanah watacaala iimaan iyo camal saalix alla hana siiyo ilaahay iimaanka hanagu sugo nicmadiisana allaha nagu sugo ilaahay kuwa ku shukriya oo qaata oo ku camalfala allaha naga dhigo sala allahu calaa nabiyina maxamedin wacalaa alih wasaxbi jasaakum allahu khayran aada uga mahadsantihiin haddii wax su-aalaa jiraan dhowr waa ka jawaabi doonaa kadibna bugaagta qofkii qaata waanu saxiixi doonaa in shaa allahu tacala baaraka allahu fiikum waagta hadda ka hor waad aragtay qaar waan keenay hadda safartii hore raggii eh, ay qaatay dee waa okay dadkii aan qaadan ama ay dhaaftay buuggii damac rag iyo dan reer waa yaallaa waxbaa ka yaal eh, buuggii socdaal geeya isaga oo laba qaybood buu ahaa laakiin maaban qayb baa taalla waan filayaa waa kii tahriib ku saabsanaa eh, buug saddexaad baa jira oo isagana xabashida innaga iyo xabashida kaas horey laydinkuga keenin waa buug hore oo aan horey u qoray oo ka hadlaya taariikhda dheer ee geeska africa ee muslimiinta iyo gaalada waxay u dhexeeyey muslimiinta oo soomaalidu matalayso ama hormuudka u ahay iyo dhinaca xabashida ee nasaarada ahaa ee waqtigii hore ilaa iyo dagaaladii axmed guray dalika wixii ka dambeeyey ilaa iyo waqtiyadan hadda aan joogna xaadirka ah marka kitaabkaas noogu yeela innaga iyo xabashi la yiraahdaa qaabkii eh, qaatana u saxiixi doonaa insha allahu tacala baaraka allahu fiikum su-aalahan ka jawaabeynaa baaraka allah fiikum jazaaka allahu jasaa allah sheekh maxamed idriis ilaahay ajar iyo xasanaad ka siiyo annagana ha naga dhigo ilaahay kuwii ku camal falo insha allah bidmillahi karim su-aalihii waa inoo yaaleen sheekhana sida uu sheegay su-aalaha waxaan jecelnaha inaan ka jawaabno su-aalaha waxaa jira su-aalo isku eg eg laakiin su-aalaha maadaama isku eg labadii isku eg ama saddexdii isku eg waxaan ka dhiganaynaa hal su-aalood wadaadkan uu insha allah safar buu sii geliya waxaan jecelnahay inaan usii gabagabeyno su-aasha ugu horeysa sheekh waxaa waaye assalaamu calaykum sheekh waxaan waxaan nahay dhalinta halkan faro fartu inta badan xoolaa waxa waa faro lacag <laughs> waxaan isku dayayaa inaan insha allah midmilaa karimaan waxaan ahay dhalinta kushiinka ku jirtay waxaan codsanaynaa in aad faatixada noo marto muraad ayaan leenahay insha allah alxamdu lilah laalinyaradii kushiinka ku jirtay way qadada inoo samaysay Eh, mar walbana ku dadaala oo sameeya dhalinyaradaas ilaahay kheyr ha siiyo eh, muraadkoodana allah u yasiro maxaa muraad ay leeyihiin oo kheyrka u ah adduuniya akhiraba allah u yasiro ilaahay kheyr ha ugu abaalgudo ilaahay subxaana wa tacaala xooggooda iyo eh, caafimaadkoodaba allaha barakeeyo dhalinyaranimadooda allaha barakeeyo xoolahooda allaha barakeeyo waxay jecel yihiin oo kheyrkaana allaha siiyo jasakum allahu khayra Ehm, su-aasha labaad ehm, wuxuu soo qoray sheikh assalaamu calaykum sheekh iyadoo walaalkii ah ayaa fariin ii soo dhiibtay ehm, wuxuu ka tabanayaa waswaas iyo shaki shaki badan iyo murugo badan shakiga lagu shakiga lagu shakiga qalbigiisa kusoo lalaabta waxaan rajeynaa alxamdu lilah shakiga iyo waswaaska waswaasku waa min ashaytaan eh, ilaahay subxaana wa tacaala waa kan qur-aanka noogu sheegay aladii yuwaswisu fi suduuri اnnaas min aljinnati wannaas marka yuwaswisu fii suduuri اnnaas dadka laabtooda ayuu hadal aan la maqli hayn oo waswasa ah oo hoose hadal hoose buu ku tuurayaa ya hadal hoosu ku tuuraya macnaa markuu weysaysto musqusha ka soo baxo masalan ayuu leeyahay ma aadan weysaysan weysaday aqaadatay waxba kama jirin waxbaa kaa yimi miyuu maqlaya hadal miyaa maqashaa waswaasku markuu wax kuu sheegay maya ma maqlaysa waa hadal hoose oo laabtaada ugu ridaya alladii yuwaswisu fi suduuri nnaas marka taas maadaama ay tahay hadal laabta ah ha raacin ha raacin hore usiiba haddana war beentaa wey ay waxba ii sheegeen taas waa horta waxa looga adkaan karo waxaa kaloo looga adkaada in ilaahay xuskiisana la badiyo aana la raacraacin ilahay ha naga badbaadiyo aamiin su-aasha afaraad wuxuu leeyahay asalaamu calaykum sheikh waddanka aan ku noolnahay dhiig dhiig ma ku deeqi karnaa meelaha dhiigga lagu bixiyo alxamdulilah haddii loo baahdo adigana aada bixin karto waad bixin kartaa dhiigga qofku wuu tabaruci karaa haddii maaragtay eh, loo baahdo isagana aanay waxyeelihayn wallahu aclam su-aasha kale soo xigta wuxuu leeyahay eh, ninkan soo qoray eh, su-aasha sheikh waxaan rabaa inaan makhaayad furto ma maalimaha ramadaanka ah maqaayadaas wax ma ku iibin karaa alxamdulilah maya cid kale waxa kaga iibin waqti aan lagu ogolayn eh, maxay noqonaysaa kaalmo aada ugu kaalmayso eh, waxaan banaanayn kastoo yani laga yaaba culimada qaar yirahda inay yirahdaan haddaad gaalo iyo dad aan iyagu xukunkaas eh, ku kalifnayn waad ka iibin kartaa laakiin culimada kaleeto oo qabta inaadan ugu kaalmayn karin cidna taasaa insha allahu tacaala saxan watacaawanu cala lbiri wataqwa walaa tacaawanu cala lismi walcudwaan maqaayadda markaa furtana noo yeer si aan maalinta u horeysa annaga wax ugu cunno insha alla sheekh wuxuu leeyahay assalaamu calaykum sheekh waxaa jirta gabar mar walba ku riyooto bas nacuudu billah yani waxa weeye wixii aa ku riyooto xun cidna loogama sheekeeyo Eh, waxna ku yeeli mayso insha allahu tacaala waa laga cuudu bilaystaa ilahay baa laga magan galaa eh, waxna ku yeeli mayso insha allahu tacaala eh, adiguna ku dadaal camalka wanaagsan ama haddii waxyaalaha qaarkood oo salaada iyo waxaas aad ku goyso ay jirtana inaad maaragtay camalkaaga hagaajiso ayaa wanaagsan wallahu aclam su-aasha xigta wuxuu leeyahay sheekh sheekh lacagta waxaa jirta lacagta laga qaato kintar la yiraahdo oo lacagta dowladda laga qaato wuxuu leeyahay sheekh lacagta carruurta dowladda isiiso intaan aruuriya xaj ma ku tegi karaa alxamdu lilaahi caruurtaada wixii la siiyo haddee adiguna waxaad la wadaagtaa haya laakiin ilmaha wixii loogu talagalay inaad ugu samayso ayaa marka hore ka horeysa wixii loo siiyey hadday tahay nafaqadooda gadidooda waxsiintooda waxaas wanaagsan dib wax kaa sooraan waalidkii ka shaqaynayay oo hayay oo waxaas waxayla tahay in marka horeba loogu talagalay laakiin waa inaad iyagana wixii ay xaqu leeyihiin aad ku qudisaa wallahu aclam saa wuxuu leeyahay sheikh caruurta dhalasho waa loo dhigi karaa ah, ma aanan ku arkin dhaqanka dadka muslimiinta hore kama aanan arag dhalasho in la dhigo in loo duceeyo ilmaha loo waqlalo lugay jirtaa laakiin dhalashadaas dhaqan ka soo arooray maaha wallahu alam sheekh wuxuu leeyahay eh, soon baa lagu leeyahay soonkana ma aqaano intuu yahay sidaa sida laleeyahay talaabada haddii ay ka badan tahay ka dhiman tahay hal weeg ma soomi karaa alxamdulilah soonka lagugu leeyahay waxaad fiirinaysaa tirada ugu badan oo aad maaragtay kasoo qaadayso shan cisho miyaa lagugu leeyahay mase toddoba shaki baa kaa galay inta badan baad kasoo qaada toddobada ku markaa ku binay aa ku binayninta sidaasaad ku ku soomaysaa qallaha qallaha maalmaha u hor ee u dambeeya bisha ma soomi karaa ha waad soomi kartaa bisha shacbaan haddii xataa ramadaanka iyo isbuuc ka dhimay waad soomi kartaa maalin ka hor ayuu diiday nabigu alay sl hadii loola qasdinayo in maaragtay ixtiyaad aada u samaysanayso laakiin hadday tahay soon uu qofku soomi jiray ama soonka la u waday waa soomi karaa wallahu aclam ehm, su-aashan waxay leedahay shiikh anuu jinaase qaba haddii aan seexdo suxuurta cuno salaada subax markaan u kaco ma qubaysan karaa diintu maxay ka qabtaa جنازة ميت مثل جنابه جنازة laakin junub buu ka walaal ana janaasaan maqli lahaa laakin waa janaaba waan fahmay marka waxa weeye waa sax wey waa tukan kartaa ha yacni haddaad waa beraysato adiga oo weli janaabadii qaba waagu kuu beriyo oo lagugu addamo ka hornaad suxuuratay wax dhib ah ma laha markii salaadu soo gasho kadib inaad qubaysato wax dhiba male soonkaagina waa kuu xiran insha allahu tacaala wayna dhici jirtay oo ummahaatulmuminiin way noo sheegeen nabiga calay salatu salaam inuu waaberisan jiray isagoo junuba marka wax dhiba ma laha insha asalaamu calaykum waraxmatullah buu leeyahay ninkan wuxuu leeyahay gabar ayaan guursaday reerkooda ayaan reerkooda ayaan ka doontay waxaa lay siiyey laba bilood markay markaan isqabnay uur uur laba biloodaa laga helay maxay ka qabtaa waa qadiyad gaar ah qadiyada saas oo kaleeta ah waa inaad ula tagtaan culimo yani idinka idinla joogta oo aad arinta si maxkamad ah oo kaleeto hadday tahay ay idinku kala saari karaan wallahu aclam saalkan wuxuu leeyahay sheikh ma lagu xajin karaa ayuuto alxamdu waa lagu xajin karaa haddii aan warka soo gaabino ayootadu waa lacag laysku dardarsaday marka adiga haddii qeybta hore lagu siiyey deyn bay kugu tahay deyntaas haddaad bixinayso oo dadka hadhow aad deyntooda siinayso aana lagugu taagnayn hadda waad ku xajin kartaa nacam wallahu aclam zaalkan wuxuu leeyahay sheekh sawirada sawirka yani guryaha la saarto intaa sawir galo haddaan aan guriga saarto alxamdulilah sawirada yani asal ahaan wa kasoo aroortay nusuus e, e, diidaysa sawirkan fotografiga ah unbaa laysku khilaafay sawirkan fotografiga ah oo hadda kan e, mobilada lagu sawira kamerada lagu sawiraayo culimaa qaarkood waxay u arkaan mucaasiriinta ah inaanu ku jirin nooca sawirka la sheegay qaarna way u arkaan inuu ku jiro sawir oo dhan yahay laakiin calaa kulli xaal calaqaadu ma aha mid hadda yacni maaragtay wanaagsan ama la sameeyo maadaama nusuusi kusoo aroortay in waxaa inta loo baahan yahay keliya lagu gaabsado ayaa wanaagsan oo markaa kulamada taliyeen calaqaadaas iyo meela saarsaaridaas wallahu aclam assalaamu calaykum waxaan ku weydiinayaa buu leeyahay ninkan adiga oo aan weyso qabin ma wardin kartaa mise ma banaana alxamdulilah adigo wasaqab ma wardin kartaa yani waxaa walaal wadaa ma tasbiixsan kartaa tahliishsan kartaa saas oo adkaarta ahaa istikfaarta waad samayn kartaa naam laakiin waxaa wanaagsan oo akmal ah inaad weysaysato daahirsato wallahu alam asalaamu calaykum sheikh wuu kuleeyahy ninkan hadii uu haddii buu leeyahay uu nin xaaskiisa ku riyoodo waan ku furayaa kuna dhaarto inuusan ku noqonayn kadibna uu ku noqdo maxay diintu ka qabtaa haddii uu nin xaaskiisa ku yiraahdo waan ku furayaa waan ku furay ku dhaar ku dhoqo kuna dhaarto kuna arti inuusan ku noqonin kadibna uu ku noqdo maxay diintu ka qabtaa eh, laba masala meesha taalla eh, su-aasha mid waa furiin midna waa dhaar marka furiinka ninku haddii xaaskiisa uu yiraahdo waan ku furay isagoo soo jeeda oo kaamila oo saxiix ah way furmaysaa hadii u yirahdo xaaskiisa waan ku furay ama kaftan hawla jeedo ciyaar hawla jeedo ama dheel hawla jeedo ama wax kale hawla jeedo ninku haddii xaaskiisa uu yidhaahdo waan ku furay way furmaysaa haddii ay tahay dalqadii koowaad uu soo ceshan karaa inta ay ku jirto ciddada ama haddii ciddadu dhammaato waktiga ciddadu dhammaato nikaax cusub buu kula kula soo noqon karaa mar kale dhaarta arrinta dhaarta ah dhaarta yacni waxa weeye wuxuu qof ku dhaarto haddii wax wanaagsan uu ku dhaarto dhaarta sidaa u fulin haddii wax uu ku dhaarto aan wanaagsanayn kafaara gud buu samaynayaa waana ka tegayaa dhaartaas xaaskayga marka ku noqon maayo iyo dhaarteeda kafaara gud baad ka samayn insha allah wax wanaagsan maaha waanadna ku noqon kartaa markaa kadib wallahu aclam haddii ay tahay dalqadii koowaad iyo labaad hadday ahayd dalqad wallahu aclam ninkan su-aasha soo qorana wuxuu leeyahay sheikh maxay ka qabtaa diintu ilmahayga haddii aan wadankaaba keeno waxba ka soco taas keentay waaba joogtaa ilaa lagaa rabaa saa ugu dabaalana saa'ilkan wuxuu yidhi assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu inaan dukaan alaab ka qaato si tartartiib ah loo bixiyo maxay diintu qabtaa dukaan alaab inaad ka qaadato si tartiib ah u bixiso waxay ku xiran tahay kontaraaga aad gelayso shuruudaha ku yaal haddii shuruudihiisu ay yihiin shuruudo riba ah oo lacagta hadda lagaa siiyey lacago kaleeto hadhow ay fuulayaan ama qofka alaabta kaa iibinaya alaabtii aanu hayn ee markaas kadib uu doonayo iyo waxyaalo lamid ah ribaa soo gelaysa oo ma banaana haddii laakiin shuruudihii ay buuxsato sharciga ahaa waxa uu kaa iibinayaa ay yihiin wax isagu uu hayo gacantiisa ku jira ilaa bankigu hadda mar guri kuu iibinayo guri gacantiisa kuma jiro marka uu adiga shuruudaha kaa qaado kabacdi guri kuu raadin oo kuu iibin marka ama gaari ama saasoo kale marka waa inuu shayga horta ofka kaa gadayo kontaraaga uu hayaa isagu shayga uu iibinayaa laa tabic maa laysa cindak waxaadan hayn ma iibin karti midda labaadna waa in lacagtu go-an tahay waqtigeeduna go-an yahay lagu heshiiyey wax dambena aanay fuulihayn macnaa shaygan hadduu kaashahaan lahaa boqol weye haddii aad gadaal ka bixinaysana boqol iyo konton weeye waana go-an tahay wax dambe oo fuulaya ma jiraan waa in qiimaha hal mar lagu heshiiyo wax dambena aanay raacin waktiga la bixinaya lagu heshiiyo haddii shuruudahaas ay buuxsato markaa waa la qaadan karaa wallahu aclam ninkana wuxuu leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullah wabarakatu sheekh ma gelin karaa caruurteyda caymiska wax daruuri ah un baa laga ogol yahay wax daruuri ah wixii dee lagugu khasbayo ama qaanuunka kugu khasbo wixii aan daruuri ahayn ama cidi kugu khasbi ahayn maaha inaad gasho wallah aclam sheekhu le xaaskayga ma iska jebinaa weyse weysada ku su-aasha labaadna samurada facebooka aan dhigno maxay dintu ka qabtaa xaaskaaga waysada ehm, iskama jebisaan haddii aadan shaaficiye ahayn cilmiga shaaficiyada haddaa ku tagto keliya oo taqliidka ah inaad qalido un madhabka shaaficiga ama ha saxsanaado ama ha qaldanaado markaa way kaa jebinaysaa adigaana hadda rafaadkaas ku jira waa inaan ka baxdaa markastoo ay ku taabato maqribkii ama masaajidka ka timaado hadday ku taabato waa inaad soo weysaysataa habaad tidhaahdaa iga durug waysaa ii dhowran hay taaban haddaad sariirta tagtaan waa inaad tidhaahdaa waysaa ii dhowran hay taaban oo ay dhinaca kale kaaga jeesataa oo inan dhinaca kale kaa seexata marka calaa kulli xaal sida saxiixa ah waysada ma jebiso taabasha keliya haweeneyda ajnabiga eh, ama xaaskaaga ha noqoto ama ha noqota makaa jebinayso waysada taasaa axaadiista ku sugan laakiin waa jirtaa madhabka shaaficiga in inagu haysano u badannahay in uu qorayo eh, masaladaas laakiin waa looga saxsan yahay wallahu aclam eh, sidaa hore u sheegnay eh, su-aalahan inta badan oh, ma idinkaa iska daynaya maxaa ka rabtaan <laughs> sida sidaan marka ugu horeyba aan igu sheegnay su-aalaha isku eeg-eeg waa isku qabanaynaa si aanan waktiga aanan u daayicin islamarkiina uu shiikhu hore ustago insha allah bidmillah karim su-aalahan waxaan u aragnay inay isku wada egyihiin wuxuu leeyahay dadkan oo dhan waxay leeyihiin ducaa rabnaa inoo duceyn waa ducaynay haddana waa ducaysanaynaa insha allahu tacala idinkana aamiintaad oranaysaan alxamdu lilahi rabbi wsala allahu wslama calaa nabiyina muxamedi wacalaa aalihi wa saxbihi ajmaciin dadkaa walaalaha ah oo soo qoray iyo iyaga iyo keyrkoodba ilaahay subxaana wa tacaala dembigeen iyo dembi waalidiinteenba ha dhaafo dembigeen iyo dembi waalidiinteenba allah dhaafo hooyooyinkeena allah u naxariisto aabayaasheena allah u naxariisto ilaahay subxaana wa tacaala duriyaddeena allaha kuwa saalixiinaho baariah allaha ka dhigo ilaahay subxaanahu wa tacaala dhalinyarada iyo dumarka iyo odayaasha kulligo allaha noo diinteenna allah noo xifdiyo fitnada adduunyada iyo tan aakhiraba allah naga hayo sharta iyo shaydaanka allah naga hayo caafimaad iyo camal saalixa allah na siiyo risiq waasicah oo mubaarak oo xalaala ah allah nagu risiq xaaraantana allah naga hayo ilaahay subxaana wa tacaala hanaga kaafiyo allahuma finaa bixalaalika can xaraami waqninaa bifadlika caman siwaak allahuma ina asalka alcaafiyata fii diinina wa dunyaana wa ahlina wa maalina اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا اللهم احفظنا من بين ايدينا ومن خلفنا وعن ايماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك ان نغتال من تحتنا qof walba muraadkiisa khayrka ah uu jecel yahay oo niyadiisa ku jira wixii u khayra adduunya aakhira waa allaha siiyo qof walba waxuu jecel yahay khayrka allaha siiyo guur raba guurka xalaal ah oo khayrka allaha siiyo iyo shaqa raadisa shaqa khayr qabtaa oo mubaarak oo xalaal allah siiyo iyo wax baranaya waxbarasho khayr qabtaa oo naafica allah siiya cilmi naafica iyo camal saalixa allah nagu risaaqo ilaahay subxaanahu wa tacaala muraadyadeena adduun iyo aakhiraba allah noo qubiyo allahna gaarsiiyo muslimiinta meel kastoo joogaan dhibka allah ka dulqaado gaar ahaana ummadda soomaaliyeed dhibka allah ka dulqaado xalaada iyo dagaalada iyo gaajada iyo abaara allah ka dulqaado ilaahay subxaana watacaala barwaaqo iyo nabadgelyo iyo isjeclaan iyo isku duwnaan allah ugu bedelo ilaahay subxaana watacaala dhulkoodana allah ku nabadiyo barwaaqo iyo nabadgelyana allah ku siiyo ilaahay subxaanahu watacaala qaxootinimada iyo shataadka iyo kalayaacana allah ka kaafi dhulkooda iyo nabada allah isku socdo ubadkoodana allah badbaadiyo raggoodii dumarkoodaa allah badbaadiyey ilaahay subxaana watacaala dhammaanteenba allahna badbaadiyey adduun iyo aakhiraba allahna badbaadiyey ilaahay subxaana wa tacaala naartiisana allah naga xoreeyo jannadiisana allah noogu deeqo aamiin wsala allahu calaa nabiyina maxamed wala